بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التعجب casharkeenna siddeed iyo kontonaad ee kitaabka qadriga waxaynu ka bilaabaynaa bogga saddex boqol iyo toddobiyo konton atacajubu waa yaabka iyo yaabidda tacajub markuu qofku yaabo ayaa la isticmaalaa tacajubka tacajubka waxaa lagu macneeyaa inficaalu nafsi cinda ru'yati shay'in khafiya sababuhu waa nafta oo si noqota marka ay aragto shay sababtiisu ay qarsoon tahay oo sidii la yaqaanay ka weyn waxaa la yidhaahdaa idaa dahara sababu batala alcajab sababtu hadday daahirto yaabku meesha wuu ka baxaa haddaad aragta nin faryaradiisu ama fartiisu ay madaxaaga la eg tahay waad yaabaysaa markaad sidaa u aragto laakiin markaad wax ka weydiiso hadduu ku yidhaahdo bir duugowday iyo waxbaa isaray taytanay tay tana noqotay waad fahmaysaa haabaad odhanaysaa yaabku waa shayga oo sidii lagu yaqaanay si ka duwan u egaada ama u muuqda ayaa la odhanayaa yaa baa jira tacajub tacajubka waxa ay culimmadu yidhaahdeen siiqooyin fara badan buu leeyahay luga oo waxaa ka mida kelmadda kayfa ah waa ka ilaahay kayfa takfuruuna billaah ina lahaa seed uga gaaloobaysiin ilaahay waxaa ka mida tacajubka subxaana allah baa ka mida waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam subxaana allah ina almu'mina laa yenjusu xayan walaa mayita waa tacajub iyo yaab weeye subxaana allahdaasi markaa tacajubku siiqooyin fara badan buu leeyahay laba siiqo ayaa ugu laakiin qiyaasi ah oo afcarabiga laga hadlaa waa maa afcala iyo afcil bihi labadaa siiqo maa afcala iyo afcil bihi labadaasaynu isticmaali markaan yaabannahay ee welibana aynu qiyaas ka dhigayno baabun atacajubu tacajubka lahu waxaa u sugnaaday tacajubka siiqataani laba siiqo ayaa u sugnaaday tacajubku laba siiqo ayuu leeyahay maa afcala zaydan siiqada koobaad waa maa afcala zaydan wa icraabuhu marka maa afcala zaydan la icraabayo maadu mubtade un waa mubtade bimacnaa shay-un cadiimun shay weyn ayuu ereyga maa a ah macnihiisu noqonayaa wa afcalana ficlun maadin waa ficil maadi faaciluhu faacilkiisu damiirun waa damiiru maa waa maada damiir u noqonaya wa zaydan ereyga zayd ana mafcuulun bihi waa ficil lagu sameeyihii waljumlatu jumladu khabaru maa maa khabarkeega weeye wa afcil bihi ereyga afcil bihi ah iyo wa afcil bihi wey siiqadii labaadna afcil bihi wa huwa isagu bimacnaa maa afcalahu maa afcalahu macnaheega ayuu ku sugan yahay wa asluhu asalkiisuna afcalo weeye ay saara wuxuu noqday daa kadaa buu noqday shaygaa midu saaxiiba ka akadda albaciir oo kale aqadda albaciir oo kale guddadu waxa weeye xanuun ku dhaca geela oo awrka oo kale daacuun oo kale weeye ama shuban oo kale weeye sida daacuunkaa oo geela ku dhaca aqadda albaciiru awrkii wuxuu noqday daa guddatin mid u saaxiiba xanuunkaa shubanka ah ey saara daa guddatin faguyira waxaa la dooriyey allafdu lafdigii wasiidad waxaa lagu daray albaa albaa'u ba'baa filfaacili faacilka lagu daray liislaaxi lafdi lafdiga si loo suubiyo fa min hema kaa dartii lasimad hunaa halkeennan way waajibtay ba'du bikhilaafihaa way khilaafsan tahay iyada oo fii faacili kafaa kafaa faacilkeega ku sugan sheekhu wuxuu doonayaa inuu inagala hadlo laba qodob qodob waxa weeye maa afcalo oo siiqatu tacajub ah qodobka labaadna waa afcil bihi oo siiqatu tacajub ah labadaa qodob ayuu doonayaa sheekhu inuu inagala hadlo maa afcala iyo afcil bihi maada afar icraabood baa ku sugan ereyga maa'a ah afar icraabood ayaa ku jira sheekheennu wuxuu qaatay inay mubtade tahay shay-un cadiim bay la macno tahay afcil bihiduna afcala bay asalkeegu ahayd sida amarkaoo kalaa loogu dhawaaqayo afcil baa la yidhi faacilkii baa la karaahiyaystay inuu faacil marfuuc oo ismi daahiriyo ficlu amar oo kale daba dhaco ba' baa lagu siyaadiyey faacilkii liislaaxi lafdi baana loogu ziyaadiyey si lafdigu u hagaago ba'du haddaba afcil bihi way laasimtaa laakiin kafaa ba'da lagu siyaadiyaa ma laasimto oo ereyga kafaa a ah faacilkeega ba baa lagu daraa markaad tidhaha wakafaa billaahi shahiidan haddii kafaa faacilkeega lagu weydiiyo allaahi baad odhan ba'danna zaa'id baad u arkaysaa laasim ma aha waa laga maarmi karaa haddii la doono wa innamaa yubnaa waa la bineeyaa ficlo tacajubi labada ficlu tacajub iyo wasmu tafdiili ismu tafdiilkiiba min ficlin ficil baa laga binayn ficilka oo hulaasiyin saddex xarafu saaxiiba ficilka oo muhbatin muhbad oon menfi ahayn ficilka oo mutafaawitin la kala badsanayoo kala tegaya ficilka oo taamin dhammaystiran ficilka oo mebniyin loo bineeyey lilfaacili faacil loo bineeyey ficilka oo laysa uuna ahayn ismu faacilihi ismigiisa faacil calaa afcal wasanka afcala mid ku dul sugan ismu tafdiilkii aan ka soo hadallay iyo labadan ficlu tacajub ereyga laga dhalaalinayo toddoba shardi baa loo shardiyaa toddoba shardi toddobadaa shardi shayga marka laga helo unbaa la odhani ismu tafdiil ha laga dhalaaliyo ama labada ficlu tacajub ha laga dhalaaliyo lagama maarmaan weeyi laakiin toddobada shardi inaynu ka helno toddobadii shardi shardiga koowaad siddeedna waa laga dhigaa toddobana waa laga dhigaa shardiga koowaad waa min ficlin ereyga min ficlin ah ayuu noqonayaa shardiga koowaad horta ficil uunbaa laga dhalaalinayaa labada ficlu tacajub iyo ismu tafdiilkaba waxay ka dhigan tahay xaraf lagama dhalaaliyo ismina lagama dhalaaliyo waa qodobka koowaad qodobka labaad hulaasiyin waa inuu thulaasi yahay ka aynu doonayno in laga dhalaaliyaa hulaasi inuu noqdaa waa lagama maarmaan oo waa tallaabada labaad haddaba hadduu khayru hulaasi yahay sida tusaale ahaan oo kale ficil rubaaciya ama khumaasiya ama wax lamida laga dhalaalin maayo tacajubkii iyo ismu tafdiilkii si mubaashiroo toos ah looga dhalaalin maayo laakiin musaacid baa la raadinaya waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa inuu muhbad yahay muhbad waxaa looga jeedaa ficil la anfiye yuuna noqonin haddaba maa daraba ficlu tacajub iyo ismu tafdiil toona lagama dhalaaliyo sababtuna waxa weeye nefyiga galay qodobka afraad iyo shardiga afraad waa inuu mutafaawit yahay oo macnihiisa looga jeedo mid kala duwanaanaya ama la kala badsan karayo ila in tacajubkaynu ku macnaynay shayga oo sidii lagu yaqaanay si ka badan noqda ayaa loo yaqaanaa tacajub haddaba mutafaawid waa inuu yahay oo shaygan shay kala tegaya waa inuu yaho la kala badsan karayo waa shardiga afraad shardiga shanaad taammin waa inuu yahay ereyga ismu tafdiil iyo ficlu tacajub laga dhalaalinayaa taammin taammin waxaa looga jeedaa yuuna ficilkii naaqiska ahaa noqon sida kaana iyo akhawaadkeed ismu tafdiilna lagama dhalaaliyo ficlu tacajubna lagama dhalaaliyo waa shardiga shanaad shardiga lixaad mebniyin lilfaacil waa inuu yahay mid faacil loo bineeyey waxaa looga jeedaa yuuna noqonin majhuul ficil majhuuloo duriba iyo ukila ah ismu tafdiilna lagama dhalaaliyo labada ficlu tacajubna lagama dhalaaliyo shardiga toddobaad laysa ismu faacilihi ismigiisa faacil yuuna ahaan calaa afcala wasanka afcal a mid ku dul sugan looma baahna inuu ismiga faacil afcal ku dul sugnaado looma baahna waa shardiga toddobaad waxaa inaga baxay ereyga aswad ah ee ka madow ah ama axmar ee ka cas ah iyo waxyaabaha la midka ah suurtagal maaha inaynu ka dhalaalinno ficlu tacajub iyo ismu tafdiil toona waa sawidde iyo waxa midka ah ilayn ismiga faacil baa aswada sawiddo ayaa la diidayaa toddobadaa shardi buu sheekhu sheegay waxyaabo uu ka tegey baa jira shardi siddeedaad waxa weeyuuna ficilka laga dhalaalinayo wasankiisu ismigiisa faacil yuuna faclaan ku iman faclaanka dhadigiisu uu ku yimaado maxaa la odhan jiray faclaa uu ku yimaado sida cadshaan oo kale iyo waxa la midka ah siddeeddaa shardi ayaa loo baahan yahay inaynu ilaalinno ereyga tacajub laga keenayo siddeeddaa shardi baa loo baahan yahay wa innamaa yubnaa waxaa laga binaynuun ficlaa atacajubi labada ficlu tacajub waxaa laga binayn wasmu tafdiili iyo ismu tafdiilka waxaa laga binayn min ficlin kow horta ficil baa laga binayn ficilka oo hulaasiyin saddex xaraf u saaxiiba ficilka oo muhbatin mid la sugay ah ficilka oo mutafaawitin mid kala tegaya ah ficilka oo taamin mid taamoo dhammaystiran ah oo naaqis aan ahayn ficilka oo mebniyin loo bineeyey lilfaacili faacil loo bineeyey ficilka oo laysa smu faacilihi ismigiisa faacil uuna ahayn calaa afcala afcal mid ku dul sugan haddaba culima ficilka shuruudaha dhammaystirtay waa maxay siddeeddaa shardi ama toddobadaa shardi ficilka laga helay waa kafara bal ereyga kafara kafara'a ah, baadha in toddobadii shardi laga helay ama siddeeddii shardi horta kow kafara ficil ma tahay jawaabtu waa nacam laba hulaasi ma tahay jawaabtu waa nacam saddex muhbat ma yahay jawaabtu waa nacam afar mutafaawit ma yahay oo kufrigu ma kale xad badanaanayaa jawaabtu waa nacam shan taamin ma yahay oo dee naaqis maaha kaana waa khawaatuha jawaabtu waa nacam lix mebniyin lilfaacil ma yahay jawaabtu waa nacam oo majhuul ma aha toddoba layse smu faacilihi calaa afcal ismigiisa faacil afcal midan ku dul sugnayn ma yahay jawaabtu waa nacam toddobadii shardiba ereyga kafara'a waa laga helay haddaba haddaad ismu tafdiil u baahato waxaad odhanaysaa jahlin akfaru min abi abiilahabin abujahlin abujahal akfaru uu ka gaalnimo badnaa ama uu ka gaalnimo badan yahay min abilahabin abilahab ama abulahabin akfaru min abi jahlin waa laba qof oo gaalo isla ah oo midkood midka kale oo xaddhaaf la yeeshay waxaad odhanaysaa akfar waa ismu tafdiil haddaad u baahato inaad ficlu tacajub isticmaasho kafara waxaad odhanaysaa maa akfara abaa jahlin maa akfara abaa jahlin siiqadii ma afcala abaan isticmaalay haddaad u baahato siiqada inaad afcil bihi ka dhigto waxaad odhanaysaa akfir jahlin akfir biabi jahlin alla abijahal gaalnimo badana baad odhan akfir biabi jahlin waxaynu ognahay culimo in toddobadii shardiba kafara ay dhammaystiratay ilaahay baaba qur'aanka ku keenay iyadoo tacajub qutila alinsaanu maa akfarahu buu ilaahay yidhi maa akfarahu waa akfara waa kafaradii oo ficlu tacajub laga dhigay ismu tafdiilna waa laga dhigi karaa shuruudaha waxaa dhammaystirtay kaura kaura haddaynu doonno toddobadii shardi ama siddeeddii shardiba waynu haynaaye aynu ku keenno ismu tafdiil iyo labada ficlu tacajubba aynu ka keenno sharaxa aynu eegno atacajubu ereyga tacajubkiihi tafaculun waa wasanka tafacul kaygu fa'du iga reebaye fa'daasi ma reebne way kor dhigan tahay tafa wey tafa tafculun buu leeyahay kaygu atacajubu tacajubku tafaculun waa wasanka tafacul ah min alcajabi yaa buuna ka yimid walahu waxaa u sugnaaday alfaadun alfaad kahiiratun fara badan oo hayru mubawabin kuwa loo baabaystay kayrkood allahaa iyada fi naxwi naxwaha loomaba baabaysta naxwaha baabab idil ayuu leeyahay ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi kayfa takfuruuna billaah sideebaad ilaahay uga gaaloobaysiin waa yaab iyo tacajub kayfadaasaa faa'iidaynaysaa naxwuhu kama hadlo siiqada kayfa takfuruun iyo kayfadu tacajubka ay faa'iideyso wa qowlihi calayhi asalaatu wasalaam rasuulka qowlkiisa ayaa ka mida rasuulku uu yidhi subxaana allah ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa meyitaa subxaana allah ilaah baa nasahan ee ina almu'mina qofka mu'minka ahi laa yenjusu ma nijaasoobo xayan isagoo nool walaa mayitan iyo isagoo mayda toona tacajubka halkaa ku jiraana lagama hadlo oo naxwuhu baabkagama hadlaan xadiidkaa wa qowlihim iyo carabta qowlkoogii ninkay la yaabaan geesinimadiisa waxay odhan jireen lilaahi daruhu faarisaa lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday daruhu caanihii lagu anqariyey faarisan dagaalyahannimo alla ninku dambarkii lagu anqariyey qiimo badnaaye waxay odhan jireenee carabtu aaminsanaayeen ciyaalka waxay ku kala duwanaadaan kolba hooyada ay anqarinaysay caanaha ka jaqayaan sharafteeda iyo qiimaheega haddii hooyo xuni ay naaska ku dudabay qabaan ilmaha waxa weye ilmihiina hooyadunbuu raacayaa hadday hooyo qiimo badani laakiin ilmaheega ay naaska ku dudo ilmihii iyadiibuu raacayaa sharaf iyo wanaagba iyo xumaba iyaduu ka raacayaa waa kii gabayaagu ka hadlayey gabayga ka tirinayey ee lahaa ida nisaau nasha'na fii ummiyatin radaca arijaalu jahaalatan wakhumuula haddii dumarku ay ku barbaaraan buu yidhi jahli iyo aqoon la'aan waxay ciyaalku ka jaqaan buu yidhi Eh, qarsooni iyo iyo iyo khumuul kolkaa ilmahaasi wuxuu ka jaqayaa buu yidhi qarsoonidii iyo dee magac la'aantii iyo sharaf darradii iyo wixii buu ka nuugayaa bay yidhaahdeen lilaahi daruhu faarisan waa tacajub weeye wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye waa maa anta minkadaa maa anta minkadaa waa siiqu tacajub bay ku jirtaa yaa sayidan maa anta min sayidin muwada'a alaknaafi raxba diraac yaa sayidan boqorow maa anta maxaa tahay min sayidin boqor xaggii alla weynaa muwada'al aknaafi boqorka oo kanafkiisa aad iyo aad loogu joogsado ama garbaha u debciyo dadka oo qofka soo dhoweeya muwada'a alaknaaf qof dhinaciisa uu yahay dhinac loo soo dunmo oo raxba diraac haddana xusulkiisu uu ballaadhan yahay raxba diraac lama ujeedo ayuu noqon karaayoo ereyga raxba diraaca deeqsinimada ayaa lagaga kinaayoodaa oo wuxuu leeyahay dhu murug waxa ballaadhan xusulkiisa waa deeqsi gacantu wax ku bixinaya ayaa badan ama waa dagaalyahanna way noqotaa ereyga raxba diraaca oo dee ninku hadduu murug weyn leeyahay waa nin wax iska celinaya weeye yaa sayidan sayidow maa maxay ayaad anta adigu tahay min sayidin sayid xaggii sayidka oo muwada'a alaknaaf kanafkiisa iyo jaanibkiisa lagu joogsan karo oo loo soo dhowaado raxba diraac diraaciisa iyo muruqiisuna uu yahay mid ballaadhan ama xusulkiisu mid waasaca uu yahay maa anta min sayidin waa siyaqu tacajub laakiin naxwaha lagagama hadla inta badan imise siiqo ayaynu maraynaa oo naxwaha aan lagaga hadal afar baynu maraynaa waa kayfa takfuruun kow iyo subxaana allah ina almu'mina laa yenjusu laba iyo lilaahi daruhu faarisan saddex iyo maa anta min sayidin ama maa anta min rajulin maa anta min rajulin waxaynu maraynaa afar siiqo oo ka mida siyaqu tacajubka laakiin naxwaha eh, afar lafdi oo a ah min alfaadi tacajub oo laakiin naxwaha aan loo baabaysan afartaaba naxwaha lagagama hadlo walmubawamu ka loo baabaysto fi naxwi naxwaha dhexdiisa ka loo baabaysto walmubawamu ka loo baabaysto lahu isaga fi naxwi naxwaha dhexdiisu siiqataani waa laba siiqo maa afcala zaydan weeyi iyo wa afcil bihi weeyi fa ama siiqatu luulaa siiqada koowaad famaa lafdiga maa ihi ismun waa ismi mubtada'un mubtada'a wakhtulifa waana laysku khilaafay fii macnaahaa macnaheega calaa madhabayni laba madhab baa layskugu khilaafay maadaa laba madhab baa ku jira afar baaba jiree sheekhu halkuu labada ka dhigay ilaa afar madhab baaba la sheegaa axaduhumaa midkood annahaa maadu nakiratun waa nakiro taammatun dhammaystiran oon mawsuuf u baahnayn waa bimacnaa shay'in shay macnihii bay sidataa wa calaa haada alqowli qowlkan famaa ka bacdahaa ka dambeeya maadu huwa alkhabaru isagaa khabara markaan idhaha maa afcala zayden een maadaa nakiro taamo oo mubtada'a ka dhigo afcala zaydan afcala oo ficil maadiya iyo faacilkeegaoo huwa oo waajib loo qariyey iyo zaydan oo mafcuulun bihiya jumladaa ka dambaysaa fii maxalli rafcin noqonaysaa fii maxalli rafcin ayay jumladaasi noqonaysaa famaa bacdahaa kaka dambeeyaa huwa alkhabaru waa khabar fii maxalli rafcin khabar bay noqonaysaa jumladu wajaaza waxaa bannaanaaday alibtidaa'u mubtade ka dhigid bihaa maada mubtade laga dhigo limaa liajli maakii dartii fiihaa maada ku dhex jiray oo min macno tacajubi yaabka macnihiisiiya kamaa qaaluu siday u yidhaahdeen fii qowli shaaciri shaacirka qowlkiisa cajabun litilka qadiyatan waiqaamatii fiikum calaa tilka alqadiyati acjabu cajabun yaabaa u sugnaaday litilka taa yaabaa u sugnaaday qadiyatan qadiyad ahaan buu yaab ugu sugnaaday wa iqaamatii joogiddayda fiikum dhexdiinna aan joogo calaa tilka taa dusheeda alqadiyati ee qadiyaddii ihi acjabuhu ka sii yaab badan yahay kaasaaba ka sii yaab badan maxalu shaahidku waxa weeye cajabun yaab ayaa litilka taa u sugnaaday ereyga cajabun isagoo nakiro ah ayuu haddana mubtade yahay musawiqa suurtagalka ka dhigay inuu cajabun mubtade noqdo waa yaabka ku jira yaab baa ku jira oo yaabkaasaa musawiq u ah haddaba maadana sida gabaygan oo kale aan ka dhigno oo sidaa cajabun ay mubtade u tahay yaabkuna uu suurtagal uga dhigay inay mubtade noqoto maad waa nakiro taama ah oo waa mubtade yaabka ku jira ayaana suurtagal ka dhigay inay mubtade noqoto wa imaa liannahaa iyo inay iyo inay iyadu wajaazal alibtidaa'u ibtidaysigu wuu bannaanaaday bihaa maada la ibtidaysto limaa kiibuu u bannaanaaday fiihaa ku jira dhexdeeda oo min macno tacajubi tacajub iyo macnihii ah wa imaa liannahaa iyo inay u bannaanaad inay iyadu ahaato fii quwati almawsuufati mid la sifeeyey awooddeed inay leedahay maadani waxaa kaloo la odhan karaa waxay mubtade u noqotay bilaa musawiq ah mid la sifeeyey bay awooddiisii wadataa idilmacnaa macnuhu waxa weeye shay-un shay shayga oo cadiimun weyn ayaa xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd qurux badnaysiiyey oo talow shay-un cadiim in cadiim halkaa ugu qarsoon yahay ayaa dhici karta talow maxaa loo deliishaday kamaa qaalu siday carabtu horay ugu yidhaahdeen fii sharrun aharra daa naabin bay yidhaahdeen sharrun shar weyn ayaa aharra ka cabaadiyey daa naabin mid mici u saaxiib ah haddaad aragto wax mici u saaxiiboo cabaadaya shar weyn baa helay buu ku yidhi ilan haddii kale micidii isku difaaci lahaaye sharrun shar weyn ayaa aharra ka cabaadiyey daa naabin micimidu saaxiib ah sharun waa mubtade nakiro ah waxaa musawiqa u ihina nakirada sharun ihi inay mubtade noqoto eray cadiim abaa macnaha kala socda waa sharun cadiimun inna macnaahu macnihiisu sharun cadiimun shar weyn ayaa ahare ka qaylisiiyey daa naabin micidaka u saaxiibka ah wa ka labaad waa maada kolkaa hadda waynu haynaa waa mubtadaynu labadaa wejiba ku soo marnay oo musawiqii baa laysku khilaafay in la leeyahay waa bimacna taam oo tacajubka ku jiraa musawiq ah iyo in la leeyahay may-e cadiimba u qadaran wa haanii wejka labaadna annaha iyada maadi ahe taxtamilu waxay ixtimaalaysaa halaaثata awjuhin saddex weji ayay maadu ixtimaalaysaa waxay suurtagal ah maadan saddex weji inay ku jiraan wejkii hore awgii afar bay ku noqonayaan axaduhaa saddexdaa midkood an takuuna waa inay maadu tahay nakiratan nakiro waa inay tahay nakirada oo taammatan dhammaystiran kamaa qaala sibaweyhi siduu sibaweyhi ku qowlay wa haani ka labaadna an takuuna waa inay tahay nakiratan nakiro nakirada oo mawsuufatan la sifaynayo biljumlati jumlada lagu sifaynayo allatii jumlada oo bacdahaa ka dambaysa wa saddexaadna an takuuna waa inay tahay macrifatan macrifo waa inay tahay mawsuulatan la silaynayo biljumlati jumlada lagu silaynayo ismi mawsuul in laga dhigo allatii taasoo bacdahaa ka dambaysa haddaba labadan wejiye u dambeeya haddaynu nakiro ka dhigno jumlada ka dambaysana aan sifo uga dhigo iyo haddaan maada ismi mawsuul ka dhigo jumladana aan silo uga dhigo wa calaa haadayni labadan alwajhayni ee wejiyada ah falkhabaru khabarku maxduufun waa la xadfay walmacnaa macnuhu waxa weeye nakirada marka laga dhigayo shay-un shay shayga oo xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd cadiimun wuu weyn yahay shayga zayd qurux badnaysiiyey wuu weyn yahay markaad tidhahdo ma axsana zaydan waxaad ku macnayn maa shay shayga oo xasa aan axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd hee khabarkii baa xadfan cadiimun wuu weyn yahay waa nakiro markaa waxaa kaloo bannaan inaad tidhaahdo maa axsana zaydan inaad ku macnayso maa kii e ekii shay odhan maysid kii baad odhan alladii baad ku macnayn waa ismi mawsuul maa kii axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd cadiimun wuu weyn yahay oo cadiim baa markaana xadfan labada wejiba wa calaa haadayni labadan alwajhayni ee wejiyada ah falkhabaru khabarka maxduufun waa la xadfay walmacnaa macnuhu waxa weeye shay-un shay shayga oo xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd cadiimun wuu weyn yahay awiladii amaka xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd shay-un cadiimun waa shay weyn wa haadaakani qowlul akhfashi wadaadka akhfash qowlkiisii weeye wa amaa afcala ereyga afcala ah fa zacama alkuufiyuun maadii baynu hadda ka hadallay oo afar weji baa inoo galay wa amaa afcala ereyga afcala fazacama alkuufiyuun kuufiyiintu waxay sheegteen annahu ismun ismi inuu yahay maxay u deliishadeen isminimada waa la taskiiriyey bay yidhaahdeen taskiirtuna waa min calaamaati alasmaa waa bideliili annahu waxaa deliilu a isaga yusaqaru waa la taskiiriyaa qaaluu waxay yidhaahdeen maa uxaysinahu maa shay shayga oo uxaysinahu yara qurux badnaysiiyey yara qurux badnaysiiyey yara in yar bay yidhahdeen qurux badnaysi cadiimun wuu wen yahay wamaa sheeyi umaylixahu maliix ka dhigay mid aad loogu faano ama u quruxle ka dhigay cadiimun wuu wen yahay wa waxay sheegteen albasriyuuna basriyiintu annahu afcalku ficlun maadin inuu ficil maadi yahay wa huwa kaa basriyiintu asaxiixu isagaa saxiix ah liannahu isaga mabniyun waxaa lagu binaynayaa cala alfatxi fatxo ayaa lagu binayn walow kaana hadduu ahaan lahaa isman hadduu ahaan lahaa lartafaca waxa kor inooga lartafaca wuu godnaan lahaa walow kaana isman ismi hadduu noqon lahaa siday kuufiyiintu sheegeen lartafaca wuu godmi lahaa ilan waa khabare calaa annahu khabarun inuu khabar yahay buu ku godmi lahaa weliannahu isaga yelzamuhu waxaa laazimi lahaa maca yaa'i lmutakalim yaau lmutakalim marka lagu daro nuunulwiqaayati weliannahu isaga yelzamuhu waxa laazima wuu laazimaa maca yaai lmutakalim yaa mutakalimkaa miimka waa in la kasriyaa uu godayaaye maca yaai lmutakalimi yaa lmutakalimka miciisa waxaa laazima nuunulwiqaayati nuunulwiqaayo yuqaalu waxaa la odhan maa afqaranii ilaa cafwillaah maxaa ii baahi badiyey ilaahay cafwigiisa maa afqaranii ilaa cafwillaah walaa yuqaalu lama yidhaa maa afqarii lama yidhah oo nuunka lagama tago nuunkana dee ficilkaa la raacin jiray wa ama taskhiiru taskhiirta ay kuufiyiintu deliishadeen fa shaadun waa shaad taskhiirtaasi wa wejhuhu wejigiisuna waxa weeye annahu isagu ashbaha wuxuu shabbahay alasmaa'a asmaada ayuu shabbahay cumuuman si guud bijumuudihi jaamidnimada darteed wa annahu isaga laa masdara lahu wax masdarihi uma aha wa ashbaha wuxuu shabbahay afcala tafdiil afcalu tafdiil ismiga ayuu shabbahay khusuusan gaar ahaaneed bikownihi buu ka shabahay ahaantiisa calaa wasnihi wasankii afcalu tafdiilka mid ku yimid wa bidalaalatihi dalaaladiisi iyo wixii uu ku tusin jiray wa bidalaalatihi iyo tusintiisa cala ziyaadati ziyaado uu ku tusinayo oo afcalu tafdiilkuna ziyaaduu ku tusaa ficlu tacajubkana ziyaaduu ku tusaa iyo wa bikownihima ahaantooda laa yubnayaani kuwa aan laga binaynayn ay yihiin ilaa mimaa istakmala dhammaystirtay shuruudan shuruud mid dhammaystirtay mooyaane shuruudda oo ya'tii uu imanayo dikruhaa sheegiddeedu ay imanayso wa fii axsana axsan waxaa ku dhex sugan damiirun damiir baa ku dhex sugan damiirka oo mustatirun qarsoon bilitifaaqi sida laysku waafaqay marfuucun waxaa lagu rafciyey cala faacilnimo raajicun wuxuu u noqonayaa ilaa maa lafdiga maa abu u noqonaya wahwa ladii waana ka dallanaa ina tusiyey cala ismiyatihaa maadu inay ismi tahay lianna damaa'ira laa tarjicu ilaa ila alasmaa lianna damiira damiirku laa yacuudu uma laabto ilaa cala alasmaa'i asmaada dusheeda mooye wax kale wa zaydan ereyga zaydihina mafcuulun bihi weeye cala alqowli qowlka odhanaya bianna afcala ficlun maadin waa ficil maadi waa qowlkii basriyiinta ee saxiixa ahaa wa mushabbahun mid lagu shabbahay weeye bilmafcuuli bihi baa lagu shabbahay cala alqowli qowlkii biannahu isagu ismun weeyaan ina lahaa markaad tidhaa maa akrama zaydan zaydantaasi ama waa mafcuulun bihi ama waa mushabbahun wuxuu noqonayaa bilmafcuuli bihi kolka waxaa xoog badan inay mafcuulun bihi tahay baa xoog badan wa ama siiqatu siiqada ahaaniyatu ee labaad fa afcil waa ereyga afcil ah ficlun waa ficil biitifaaqin sida laysku waafaqay ereyga afcil waa axsin oo kale waa ficil lafduhu lafdigiisanina lafdul amri amar lafdigii oo kale weeye wa macnaahu macnihiisu atacajubu waa tacajub iyo yaab weeye wa huwa isagu khaalin wuxuu ka madhan yahay min adamiiri damiir buu ka madhan yahay oo damiir mustatila ma sito wa aslu qowlika qowlkaaga asalkiisu axsin bizaydin ad tidhi axsin qurux badanaa bizaydin zayd qurux badanaa waxaad ku macnaynay axsin bizaydin qurux badanaa baad ku macnayn axsin qurux badanaa bizaydin zayd axsana zaydun zayd wuu qurux badnaaday baad odhan axsana zaydun ey saara wuxuu ahaaday daa xusnin qurux midu saaxiiba kamaa qaaluu siday u yidhaahdeen owraqa shajaru ey saara daa waraqin wuxuu noqday mid caleenu saaxiiba wa ashara beertii baa ubaxaysatay ay saara albustaanu daa zahratin wa ahraa fulaanun hebel baa hodan noqday ama hanti u saaxiiba ay saara daa farwatin wa atraba zaydun zayd baa faqiiroobay oo carada ku dhacay dhulka ku dhacay atraba turaabkiibuu ku dhacay atraba zaydun zayd baa boodhka dhex galgashay waa saara daa turaabin weeye ama faqiir buu noqdayba ayaa looga jeedaaye wa akadalbaciiru awrkii ayuu shuban ku dhacay mise wuu xadhaadhay baa la odhan jiray shuban baa ku dhacay wuu xadhaadhay baa la odhan jiray sow ma aha wa akadalbaciiru awrkii ayaa shubmay ama xadhaadhay bimacnaa soora wuxuu ahaaday daa waraqin mid caleenu saaxiiba waa tusaalihii koowaad keebuu aha ka daa waraqin laleeyahay owraqa shajaru wadaa zahrin mid ubaxu saaxiiba wa ashara albustaanu wadaa harwatin mid hanti u saaxiiba waa asra fulaanun wadaa matrabatin mid boodhu saaxiiba ay faqrin faqri iyo wafaaqatin baahi wadaa guddatin mid xadhaadhu saaxiiba fa dumina waxaa la dhex geliyey macno tacajubi tacajubka macnihiisii ayaa la dhex geliyey wa waxaana loo wareejiyey siiqatuhu siiqadiisii ilaa siiqati afcil siiqada afcil ah ayaa loo wareejiyey bikasril cayni caynka kasrihiisa fa saara wuxuu noqday axsin zaydun buu noqday zayd qurux badanaa markaasaa zaydkan faacilka ee godan ee daba dhacay ereyga la moodo ficlu amarka ayaa la karaahiyeystay fastuqbixa waxaa la xumaystay allafdu lafdigii ayaa la xumaystay bilismi ismigii baana loo karaahiyeystay almarfuuci la rafcinayey almarfuuci la rafcinayey bacda siiqati ficlilamri ficlulamarka siiqadiisa debedii faziidat ilbaa'u ba baa lagu ziyaadiyey faacilka liislaaxi lafdi lafdiga si loo hagaajiyo ama loo suubiyo fa saara wuxuu noqday axsin bizaydin zayd qurux badanaa calaa siiqati umrur bizaydin zayd soomar oo kale ayuu la siiqan yahay fa haadihi albaa'u ba'dani tushbihu waxay shabbahaysaa albaa'a ba'da fii kafaa billaahi shahiidan kafaa billaahi shahiidan ba'da ku jirta fii annahaa iyada ziidad in la siyaadiyey filfaacili faacilka in lagu siyaadiyey walaakinahaa ha ahaatee tukhaalifuhaa way khilaafaysaa min jihati annahaa xagga ayay ka khilaafi iyadu laazimatun mid laazima ay tahay oo ficlu tacajubka ba'da lagu darayaa waa laazimo takafa'aduna laazimo maaha wa tilka taasi waa takafa'da eh jaa'isatu lxadfi xadafkeega ayaa bannaan oo waxa dhici kara faacilkiioo iska godan qaala suxaymu nin suxaym la odhan jiray ayaa gebay tiriyey wuxuu idhi markuu gebayga tirinayey cumayrata wadicinta jaahasda kaadiyan kafashaybu walislaamu lilmar'i naahiyan <clears throat> gabayga ayuu tiriyey cumayra nta wadicin tajahaasda kaadiyan kafa shayin buwa lislaamu lilmari naahiyaan ninku wuxuu ka hadlayaa wuxuu yidhi cumayrata inanta cumayre la yidhaahdo wadic iska sagooti si fiican u sagootiyo hablaha sheekadoodii ka bax buu yidhi cumayrata wadiic ka bax buu yidhi hablaha sheekadooda in tajahasta haddaad diyaargarowday in tajahasta haddaad diyaargarowdid haaziyan adood haadiyan adoo haadiyan buu yidhi miyaa haadiyan adigoo duulaya waa haadiyanna waa la arkaye haadiyan adigoo kalahaya oo dee duulaya khaaziyan baa laakiin badnayd khaaziyan haddii adoo duulaya duulid haddaad u diyaargarowdo hablaha sheekadooda ka bax kafaa waxa ku filan ashaybu cirada ayaa ku filan walislaamu islaamka ayaa ku filan lilmar'i qofkana ugu filan naahiyan mid xumaha ka nehiya islaamka iyo cirrada ayaa qofka ku filan inay noqdaan wax qofka xumaha ka nehiyaya waxaynu doonaynaa haddaba kafashaybu markaan eego a ah, way faacilkii kafashaybu jumladaas waa ashaybu waa bilaabba maxaa af carabiga badnaa kafaa bishaybi baa badnayd walaa yubnaa lama bineeyo lama dhiso binahani ma aha binihii naxwe icraabka ka soo hor jeeday waa binyadii lama sameeyo lama unko walaa yubnaa lama binaysto ficlu tacajubi ficlu tacajubka wasmu tafdiili iyo ismu tafdiilka ilaa mimaa kii mooyaane istakmala dhammaystirtay khamsata shuruudin shan shardi toddoba ayaaba ka dhigayba sheekhu markaynu eegno axaduhaa midkood an yakuuna ficlan waa inuu ficil yahay ismiga lagama sameeyo haddaba falaa yubnayaani laga binayn maayo min gayri ficlin ficil gayrkii welihaadaa sidaa darteed welihaadaa kan dartii ayaa khuti'a lagu gaf xugmiyey man banaahu ninka ka bineeyey min aljilfi ereyga jilfi ah iyo walximaari ereyga ximaar ah ninka ka bineeyey ee maxay yidhi fa wuxuu yidhi maa ajlafahu buu yidhi wamaa ajlafahu buu yidhi maxaa ka ad adag wamaa axmarahu buu yidhi maxaa ka dameersan halkaa jilfi buu kaygu qorayahay jildi muu qorayaa idinka mise jilfi unbuu qorayaa jilfi buu qorayaa waa sax weey maa ajlafahu maxaa ka ad adag maa shay baa ajlafahu adayg badnaysiiyey bay yidhaahdeen jilfi waa khaliidka ka adag markaa wamaa shay dameer ka dhigay bay yidhaahdeen casaan ma aha waa ximaarkii kolkaa ajlafadanina jilfi bay ka timid axmarahudanina ximaar bay ka timid waa la arkay waa khaldamay baa la leeyahay nin laba ninka sidaa ku qowlay washadda waxaa shaadoobay qowluhum hadalkooga erey isaga carabtii fusaxada ahayd ay ku qowshay baa jira oo ismi laga keenay ereygaa shaad baa lagu xambaarayaa washadda waxaa shaadoobay qowluhum qowlkooga maa alasahu maa shay baa alasahu ka dhigay tuug ama maa shay weyn baa alasahu tuugeeyey oo tuug ka dhigay wa huwa isagu alasu wuu ka tuugsan yahay min shidaadin ninkii shidaad la odhan jiray waa nin ree beni dabba'a buu ahaayoo tuug ah oo khatar ku ahaa tuugnimada ayuu halis ku ahaa haddaba marka la yidhaahdo huwa alasu min shidaadin ereygaa alasu ficil kama imane isagoo ismu tafdiil ah ayuu ka yimid lisun oo tuug ah waa shaad markaa athaani shardiga labaad an yakuuna alficlu ficilku waa inuu yahay hulaahiyan mid hulaahiya waa inuu yaho saddex xarafa falaa yubnayaani lama binaynayo min naxwi daxraja daxraja oo wuu rogrogayo afar xarafa lagama binaynayo wandalaqa oo wuu tegayana lagama binaynayo wastakhraja oo wuu la soo baxayana lagama binaynayo saddexdan waxa sababta looga binayn waayey waxay noqotay hulaasi bay waayeen laakiin haddaa waxa lagaga bineeyaa musaacid wax loo yaqaan ayaa lagaga bineeyaa wa can abilxasan waxaa laga wariyey sheekha abilxasan la yidhaah jawaazu binaa'ihi binayntiisu inay bannaan tahay min ahulaasiyi hulaasi laga bineeyo almasiidi fiihi wax lagu siyaadiyey in indalaqa iyo istakhraja waa laga binayn karaa buu yidhi daxrajase lagama binayn karo bishardi xadfi zawaa'idihi ziyaadooyinka xadafka la xadfayo shardin la shardiyey darteed wa can sibaweyhi waxaa laga wariyey sibawe ninka la yidhaah jawaazu binaa'ihi binayntiisu inay bannaan tahay min afcala man buu halkaa yidhi man maahe waa min jawaazu binaa'ihi binayntiisu inay bannaan tahay min afcala afcala laga bineeyo naxu akramo iyo waa axsano iyo waa acdaaba weeye ahaalisu qodobka shardiga saddexaad an yakuuna waa inuu yahay mimaa ka yaqbalu uu aqbalayo macnaahu macnihiisu atafaawuta kala badsi in la kala badsado falaa yubnayaani lama bineeyo min naxwi maata maata oo wuu dhintayo lagama bineeyo wafaniyo oo wuu dhammaaday ana lagama bineeyo ilay ninna mar ma dhinto ninna laba jeer ma dhintee lianna xaqiiqatahumaa xaqiiqadoodu waaxidatun waa mid uun wa innamaa yutacajabu waa lala tacajubaa waa lala yaabaa mimaa zaada shayga ka bata ayaa laga yaabaa calaa nadaa'irihi kuwa lamidka aka ka bata alraabicu mas'alada afraad allaa yakuuna yuuna noqon mebniyan mid loo binaynayo lilmafcuuli mafcuul mid loo binaynayo falaa yubnayaani lama bineeyo oo ismi e, ismu tafdiil iyo labada ficlu tacajub min naxwi duriba duribo iyo ka lamidka a ah lagama bineeyo ilin waa majhuule wa qutilo iyo ka lamidka ana lagama bineeyo ilin waa majhuule alkhaamisu qodobka shanaad allaa yakuuna yuuna noqonin ismu faacilihi calaa wasni afcal afcal mid ku yimid yuuna noqonin falaa yubnayaani lama bineeyo min naxwi camiya camiye iyo ka lamidka a ah lagama bineeyo wuu indhabeelay ilan acmaa baa la odhanaya indhoolaha eh wacarijo oo kale wuu laangadhoobay lagama bineeyo ilan acraj baa la odhanayaa ka laangadhaha ahe eh. wa shibhihimaa iyo waxa labadaaba shabbahay oo min afcaalilcuyuubi ficillada ceebaha tilmaama ceebihii addaahirati muuqday walaa min naxwi sawidda wa xamira sawidde iyo xamirana lagama bineeyo iyo wa naxwihimaa kuwa lamidka ah oo min afcaalil alwaani ficilada midabada ku tusaya ah walaa min naxwi lamiya wa dacija lamiya iyo decija lamiya waxa weeye qofka bishintu markay ama debintu marka ay midab tahay weeyaan midabkan eh, xumrada yani ay ku jirto eh, la yidhaahdo asmarka asmar casaan bishinta oo kale markay sumra ku jirto ama casi ay ku jirto ayaa la yidhahdaa lamiya decijo oo kalena lagama bineeyo ereyga dacija ama adcaj waa ka indhaha waaweyn baa la yidhaahdaa isagoo ishu ay madowdahay haddana ay weynaato oo min afcaali alxilaa quruxda quruxyada ficiladooda ah haddaba lamiye iyo dacijo iyo waa qurux bay tilmaamaan allatii taasoo alwasfu minhaa wasfigooga iyo ismiga faacil calaa wasni afcal uu ku imanayo afcal li'annahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen min daalika kaa xaggiisa huwa acmaa waa indhoole wa acraj waa laangare wa aswad waa madoobe wa axmar waa case wa alma waa mid bishin cas wa adcaj waa mid il weyn oo indhiishi ishiisu ay weyn tahay sidaa ayay ugu hadleen sheekhu waad aragtaa shuruuddii shantaa ayuu inoo soo celiyey inuu taam yahay miyuu ka hadlay taamnimadii miyuu ka hadlay inuu muhbat yahay miyuu ka hadlay muhbat kama hadlay uu ka aamusay qaybtaa dambe taamkii iyo qaybtaa kale uu iskaga aamusay kolka culimmo waxaa loo yaqaanaa shuruudaha toddobada ah waxaa la yidhaahdaa laba ka mida xataa inuu mutasarif yahay muu ka hadlay mutasarif mutasarif muu ka hadlay sheekhu mutasarifka gebi ahaanba kama hadlan ilaa matnigaan filaya waxaa culima loo yaqaanaa ismu tafdiilku laba mid laba kama yimaad laba shardi haddii la waayo aslanba maba yimaad ismu tafdiil iyo ficlu tacajubtoona waxa weeye haddii uu tafaawud aqbali waayo jaamidna noqdo labadaa kamaba yimaadba asal ahaanba kama imanayo tafaawud iyo jaamid hadduu kayru mutafaawid noqdo ama jaamid noqdo sinaba tacajubna uga iman maayo ismu eh, ismu tafdiilna ka iman maayo in shaa allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam